shaduna ka dhextume cayaarahow kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyden wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaaql wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aasiisan tahay saddex tobanka bisha sebtembar sannada qodobada aad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah booko oo markaa dadkii dhulgariirka uu saameeyey markaa ka muuqato xaalad aada u daran sidoo kalena ay walaac ka muujinayaan markaa dhibaatada gaadhay xilli tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay oo ruux oad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey bakistan waxaay maxkamaddu amartay in la kordhiyo waqtiga xabsiga lagu heynaya cimraan khan ra-iisul wasaarihii hore ee wadankaasi liibiya iyana waxaa socda dadaalada gurmadka xili tirada dhimashadu iyana ay lix kun dhaaftay qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada kulanka ka eran ubal caashaqaagii haliskeli naaftayde hadalca nasiibku goobi maayo hantina waxba waa himayni hadda aan dhammayni ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayni ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar the stars. mareera hawrilan hariiriya kujar hadalka kujar kujar hadalka kuwa jar iyo kale ayaa kamid ah heystaan ay ku luqeynayaan fanaaniinta xasan aadan samater iyo shankoroon axmed ereyada heystaan xaskal abaan maxamed cali kaari laxanka waxaa saaray xasan aadan samater oo heysii la qabtay kun sagaal boqol sagaal barnaamijka kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaayo hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knisiiya shaarafci heeddahohoyaday aaabidkaha ku noolo qaybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagala dhegeystayaal aynu ku bilownee muqdisho waxaa laga dahafuray sanduuqa nabadda iyo xasiloonida soomaaliya oo markaa dowladda talyaanigu ay ku taageerayso xukuumadda soomaaliya munaasabad lagu qabtay hotelka dikaal ee magaalada muqdisho waxaa markaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xubno kamid a ah golihiisa wasiirada iyo sidoo kale diblomaasiyiin iyo safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu talyaaniga kaga mahad celiyey markaa xilligan xasaasiga ah muhiimadda ay siiyeen in soomaaliya ay dhaqaale ku taageeraan sanduuqa nabadda iyo xasiloonida soomaaliyana iyagu markaa soomaaliya ka taageerayaan xilli dalka uu ku jiro marxalad dagaal caqabado fara badanna dalka ay haystaan ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sidoo kale soo hadal qaaday kana hadlay muhiimada ay xukuumaddu leedahay dagaalka dhanka al-shabaab waa kan isaga oo ka hadlaya arrimaha today over 900 kilometers of roads that were one is impossible to you to insecurity are now fully functioning maanta in ka badan sagaal boqol oo kilomitir oo dhul ah ayaa laga saaray al-shabaab oo ay adkayd markaa in horey loo gaaro sida aad arkaysaan xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hogaaminaya dadaalada la doonayo in lagu ciribtiro kooxaha argagixisada ee al-shabaab isaga ku sugan furimaha dagaalka we have shown that when we stand together united in purpose dhammaanteen waxaynu u baahan nahay inaynu muujinno garab istaag midnimo si aynu u gaarno ahdaaftaaynu u leenahay horeynay ugu socdaan shacabka soomaaliyeed capitalize on these gains to collectively build a Somalia dhammaanteen waxaa waajib nagu ah inaynu isku horgeyno dadaaladeenna waxa aynu helayno iyo deegaanada la xoreeyaba si dadkeenu ugu noolaadaan nabad iyo xasilooni waa inay ka wada qayb qaataan taageeraan dowladnimada iyo sidoo kale nabadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadleeyey munaasabada dahfurka sanduuqa nabadda iyo xasiloonida soomaaliya sidaad maqlayseenna waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in shacabka soomaaliyeed oo taageeraya dowladda soomaaliya ciidamadeeda ay ku guuleysteen in shabaab laga saaro dhul ka badan sagaal boqol kilomitr islamarkaana madaxweynihii dalka xasan sheekh maxamuud uu furmaha dagaalka u taagan yahay sidii loo soo afjari lahaa kooxaha argagixisada dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse waxaa ku jiray khudbadda uu jeediyey in qorshaha xukuumadda kaliya aanu ku koobnayn dagaalka al-shabaab balse loo baahan yahay in la siiyo shacabka awood dheeri ah iyo in la taageero si shacabku u abuurtaan fursado dhaqaale oo ay muhiimad u leedahay sidii ay noloshooda ugu maareyn lahaayeen dhinaca kalena madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka waryaheena cumar tiijar oo ku sugan dalka masar ayaa warbixin inooga diyaariyey amuurta marka ugu horaysa waxaan salaan u dirahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaanan ilaahay uga rajaynhayaa inuu khayr iyo barwaaqo siiyo ummadda dhibaatada haysatana uu ka dulqaado madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan oo warbaahinta kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada qaahir ee xarunta waddanka masar ayaa salaan iyo ducaa uu u diray shacbiga soomaaliyeed kadib waxa uu wax lagana xumaada ku tilmaamay dhibaatooyinka al-shabaab ka wadaan deegaano yar oo fara ku tiris ah oo ay ku hareen xili tabar tabartooda kooxdani si weyn loo wiiqay waxaan aad iyo aad uga xumahay mushkiladda ay ku hayaan nimanka dagaalka ku haya dadweynaha iyo dowladdaba oo haddana magaca islaamka sheeganaya qof qof dilaa ilaahay wuxuu yidhi man qatala nafsan biqayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiican hal qof qofkii dila qofkaasoo aan wuxuu biyihi jirin ummadda adduunka joogta oo dhan qof laayay buu la mid yahay wuu ilaahay yidhi ayaguna intaasoo dad hayba laayeen magacii islaamkana waa sheeganaya islaam ma noqonayo qof muslimiinta laynaya waxaad ka helaysaan lama arko aan ahayn adinkuna inaad baaba'daan qabriga marka laydingeliyana madaxweynuhu hore ayaa kula dardaarmay shacbiga soomaaliyeed inay isgarab taagaan dadaalada ay waddo dowladda soomaaliya xilli uu sheegay inaan la joogin wakhti laga gaabiyo taageerida dowladda shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay barya acmahana isqabsada oo inaad isla jirtaan dowladdiinnana la garab taagan tihiin meel walba ha laga arko hana laga maqlo shacbiga soomaaliyeedna dowladdiinna isgarab taaga madaxweynaha dadaal badan buu wadaa dowladduna waa dadaalaysaa isgarab taaga cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore soomaaliya ayaa hambalyo iyo taageero u diray ciidamada qalabka sida ee soomaaliya isaga uu ku tahniyadeeyay guulihii ay ka gaareen ciidamadu khayr allaha siiyo guulay soo hooyeen waa dagaalameen si fiican bayna u dagaalameen sidii loo tababaray bay u dagaalameen waana soo hooyeen waana ku hambalyanhayaa waan u hambalyaynahayaa waxaanaan leeyahay allah idin garab istaago khayrna allah idin siiyo wada hawsha wixii dalka kharribahaya ka qabta oo ka baabi'iya ayaan leeyahay deegaano ka tirsan gobollada dalka soomaaliya ayaa laga xoreeyey laga ciribtiray al-shabaab iyadoo shacabkii gaban jirana maanta dabaaldegyo suugaan iyo dhiirigelinba ay la garab taagan yihiin dowladda iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya cumar tiijar radio kulmiye qaahira wuu mahadsan yahay wariyaheenna cumar tiijar ayuu ahaa oo magaalada qaahira ee caasimada dalka masar inooga diyaariyey warbixin markaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan oo kaga hadlayay dagaalka dalka ka socda isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida dhinaca kalena wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay munaasabad marka lagu sheegay in lagu xuseeyo maalinta dalxiiska soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya daawud aweys jaamac oo ka hadlayay munaasabadda waxa uu tilmaamay in dunidu ay muhiim u tahay marka la eego waxsoo saarka dhaqaalaha dalxiiska uu tilmaamay inay tahay il dhaqaale oo dalal badan oo caalamka ka mid a uu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda waxa uu sheegay soomaaliya inay muhiimad u leedahay in dib loo asaaso loona sameeyo marka arrimaha dalxiiska ahmiyad gaaran ah la siiyo maadaama dalkeennu haddii uu helo amni la aaminsan yahay in dhaqaalo fara uu ka sameyn karo dalxiiska marka la eego dhulka uu ku yaalo cimilada aynu haysano iyo arrimo kaleba wasiirku waxa uu sheegay in haatan uu socdo dagaal dalka looga saaray al-shabaab si dalka nabad loogu soo dabaalo markaana ay soomaaliya fursad u heli doonto inay ku biirto ururo caalamiya oo dalxiis kaga shaqeeya sidoo kale waxa wasiirku sheegay in lasoo bandhigay cilmi baaris ku aadan sida soomaaliya dalxiiska dib loogu soo celin lahaa berisamaadkii waa kan wasiirka warfaafinta idin ku soo dhowayno munaasabadan qiimaha leh ku xusayno maalinta dalxiiska soomaaliya marka laga dhawaajiyo ereygan dalxiis iyo wadankeena marxalada uu marayo waxaa inta badan dadka dhegahooda kusoo dhaca sida saaxiibaday hore ay ka dhawaajiyeen in marka hore loo arko ama la fasiro waxa dalxiis ay tahay dalxiiska waa runtii adeeg aad muhiim u ah marka loo fiiriyo wadanka sawirna ka bixin karo waddanka meesha uu marayo waxaa saldhig ah marka ugu horaysa in la helo amni buuxa iyo adeegyada dhammaystiran ee dowlad ay ku dhisan tahay ama shacab ku wada noolaan karto marka qofka uu dalxiisayo waxyaabaha dhagaha ee kusoo dhacaya ama markiiba maskaxda soo dhacaya waxaa ka mid ah in halka loo socdaale ama dalxiiskaasi uu ka jiro ay noqoto meel amni leh meel adeegyo caafimaad leh meel adeeg kasta oo qof bani aadam uu ku noolaan karo uu heli karo sidaa darteed muhiimadda ah in dagaalka haatan dowladda ay ku jirto laga dhaliyo waxa ay sad u noqon kartaa in waddankeenna soo noolaynta adeega dalxiiska ee uu ku haminayo riyadeeda lagu dhabeeyo taasna dhowaan ayay dhici doontaa dualyaraad soomaaliya adeegeeda dalxiiska haddaan dib ugu noqono toddobaatanaadkii ayaa si aada ah looga soo shaqeeyey meel fiicanna la soo gaarsiiyey ilamaa laga soo gaaro xilligii burburka u dhacay taasi marka laga soo gudbana waxaa waddanka ka dhacay sidaad ogtihiin adeegyadii oo dhan ay burbureen meeshiina ay ka baxeen adeegyadii aasaasiga ahaa ee markaasi horseedi lahaa in dalxiiskeena uu sii jiro mar haddii xasiloonida meesha ay ka baxdo waxaa ka baxaya adeegyadii caafimaad adeegyadii amniga adeegyadii socodka dadka iyo weliba dadku in ay ku dhiiradaan in ay adeeg noocaas ah amaba ay maskaxdooda ku soo dhacdo inay dalxiis iyo wax la mida ay ku hamiyaan mahaddeeda ilaahay ka sokow shacabka soomaaliyeed oo runtii dadaal iyo adkaysi badan muujiyey waxa ay maanta dhalisay in dadka soomaaliyeed maskaxdooda ay ku soo dhacdo in adeega dalxiiska ee soomaaliya mar kale dib loo soo nooleeyo iyadoo weliba laga dhigayo hab casri ah wadamada intooda badan sida laga dhawaajiyey waxaa qaarkood dakhligooda amaba ay ku nool yihiin waxaa ka soo gala adeegga dalxiiska taasina maaha arrin si sahlan ku timaada waad dareemi kartaa waddan oo dhan lafdhabarkiisa dhaqaale haddii uu ka dhiganayo dalxiis in markaas ay ka soo bilaabanayso hoggaanka sare ilaa iyo meesha ugu hoosaysa taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay in amniga muhiimad gaara la siiyo waxay ka dhigan tahay in adeegaasi la nidaamiyo oo loo sameeyo shuruucdii siyaasadihii iyo weliba si cilmiyaysan in arrimahaasi loo wajaho wasaaradda wafaafinta oo ka duulaysa qodobadaasi eh, waxa ay halkan idinkula socodsiinaysaa in dhowaan aan soo gebagabaynay daraasad cilmiyaysan oo ku saabsan dalxiiska soomaaliya iyo qaabka loo soo noolaynayo taasoo runtii ah guul weyn oo soomaaliya u soo hoyatay rajo wanaagsan aan ka qabno caalamka dalxiisku waxa uu siiyaa muhiimad gaara hay-adda dalxiiska adduunka w t o waxa ay iyo labadakunsodonka ka dhigtay sanad amaba waqti la higsanayo in la gaaro aragtida ah in soomaaliya ay ka mid noqoto dalalka dhinacooda dalxiiska ama adeega dalxiiska soo nooleeya mar walbo aad leedahay hadaf amabaad leedahay eh, inaad gaarto target waxaa muhiim ah inuu jiro qorshayaal cadcad oo markaasi ka tarjumaya in hadafka aad leedahay aad ku taagan tahay wadooyinkii ama dhabbihii loo mari lahaa sida darteed waxaa idinku bishaaraynayaa in bilowga amaba soo bandhigista daraasadda dhinaca dalxiiska ee soomaaliya ay bilow u tahay in waddanka uu cagta saaray in uu aqoonsado muhiimadda dalxiiska ayna xigi doonaan diyaarinta siyaasadihii lagu maamuli lahaa dalxiiska sharciyadii lagu maamuli lahaa iyo weliba isdhexgal bulsho oo aan ku koobnayn soomaaliya balse noqon doona mid isku xira gobolka iyo caalamka intiisa kale maadaama haatan caalamku ka shaqaynayo nidaamka globalizationka oo inta badan ku salaysan dhinaca iskaashiga dalxiiskana waxuu micno badan samayn karaa ama dhaqaale dhalin karaa marka adeegyadaadi ay isku dhammaystiran yihiin waddamada kalena isku furan yihiin taasna waxay qayb ka noqon kartaa in soomaaliya ay dib ugu soo noqoto saaxadda caalamiga ah, ha noqoto dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca isdhexgalka arrimaha bulshada fursad ayay soomaaliya u noqon doontaa marka ay ka mid noqoto dhurgoboleedka bariga africa ee east african community loo yaqaano oo iskaashigooda dhaqaale markaas ay waddamada xubnaha ka ah, ay aad ugu horeeyaan arrimaha dalxiiska marka fursad ayaa meeshaas uga jirta soomaaliya markay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca kobcinta dalxiiska intaba haatan dalka waxaa ka socda sidaad ogtihiin howlgallo military oo dowladdu uga gol leedahay in waddanka xasilooni lagu soo dabaalo todobaadkan waxa uu ahaa todobaad ka mida toddobaadka aan sida aadka ugu faanayno geesiyaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo guulo waaweyn ka soo hoyay goobaha dagaalka waxaan xusi karnaa deegaanka ceelgaras oo runtii ah deegaan muhiim u ahaa qawaariijta waxay u ahayd saldhig ay hubka ku kaydsadaan waxay u ahayd saldhig ay ku tababaran khawaariijta marka ay taasi dhacday oo ciidamada xoogga dalka ay gacanta ku dhigeen waxa ay fursad u abuuraysaa in xasiloonidii soomaaliya ay mar walba maalin walba ifafaale wanaagsan oo ah in amnigii iyo xasiloonidii soo laabashadeedii ay markaani soo dhowdahay marka hadafkaas la gaarana waxaa inoo furmaya in adeegyadii kale ee bulsho ay dowladdu wajahdo ha noqoto dhinaca arrimaha dhaqaalaha dhinaca arrimaha caafimaadka iyo weliba adeega maanta aan u fadhina dalxiiska adeega dalxiiska marka laga soo tago dalxiiska inoo muuqda waxaa ku hoos qabsoon inuu yahay ilo dhaqaale oo weyn oo dowladda soomaaliyeed uga faa'iidaysan doonto waxaa ku hoos qabsoon in fursado shaqo abuur ah ay ka soo bixi karaan oo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo maanta ku haminaya in ay dalalka dibadda naftooda iyagoo khatar gelinaya ay tagaan ay waddankooda ka faa'iidaystaan amaba ay ka howlgalaan iyadoo adeegaasi aan filayno in ilaa iyo kumanaan shaqa uu abuuri doono ayna noqon doonto noqotoo socon doonta maadaama soomaaliya ay leedahay khayraad fara badan oo ku filan oo mar walba marka kasii lasii horumariyo soomaaliya ka dhigi doonta ubuucda dhaqaalaha iyo weliba dalxiiska loo baahan yahay in dalkan laga hirgeliyo mar kale waxaan u mahad celinayaa howlwadeenadii kasoo shaqeeya barnaamijkan muhiimka ah qabanqaabadiisa oo muddo inoo soo socday shalay aanu halkan ku daahfurnay qeybihiisii hore aan u fadhino in aan ku u dabaaldegnama xusno maalintan muhiimka ah ee dalxiiska soomaaliya ugu dambayn waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed uqaybgalayaasha halkan maanta isugu yimid in adeegan soo nooleyntiisa ay garab ka istaagaan amaba ay qayb weyn ku yeeshaan maadaama hawshaan aan u aragno inaysan ahayn mid ku kooban dowladda oo keliya oo ay tahay howl dowladdu garwadeen keliya ay ka tahay balse shacabku ay noqon doonaan kuwa dhaqaajintoona ee markaasi magaca soomaaliya meel meelsay gaarsiin doona hambalyo ayaa markan leeyahay setembar iyo maalintan muhiimka aynu xusayno maalinta dalxiiska hambalyo ayaan leenahay ciidamadeena xooga dalka soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aws jaamac ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay munaasabadda maalinta dalxiiska soomaaliyeed oo loo dabaaldegeeyey uuna ka hadlayay muhiimadda dalxiisku u leeyahay soomaaliya in dib loo soo celiyo oo sawir fiican ka muujin doonta xasiloonida iyo nabadda ay rajeynayaan dadka soomaaliyeed markaa inay ku naalloqdaan sanadaha soo socda dhinaca kalena waxaa lasoo xiray kalfadhigii saddexaad ee golaha shacabka oo uu markaa soo xiray gudoomiyaha golaha shacabka sheekh maxamed nuur madoobe isagoo ka hadlay intii uu furnaa kalfadhiga waxyaabihii u qabsoomay xubnaha golaha shacabka sharciyada la meelmariyey kuwa weli qabyada iyo arrimo kale oo ku aadan dagaalka dhanka al-shabaab waa kan sheekh aadan maxamed nuur madoobe gudoomiyaha golaha shacab mudanayaale marweyle dhamaanadii sharafta leh sidaad ku warqabtaan kalfadhigan saddexaad ee maanta inoo xirmaya wuxuu si rasmi ah u soo furmay mey dastuuriyan goluhu wuxuu kalfidhi walba yeeshaa kulummo shaqo oo afar biloodla ah si waafaqsan qodobka lixdin labaad farqadiisa labaad ee dastuurka kumiilgaarka ah iyo qodobka kow iyo labaatanaad ee heer hoosaadka golaha shacabka mudan yaaliya marweyne labaanada sharafta leh waxaa xusin mudan intii aan ku guda jirnay kalfadhigan saddexaad wuxuu wuxuu golaha iyo guddiyidiisa diiradda saareen ansixinta hindisyareedyo muhiim u ah dowlad dhiska oo ay ka mid yihiin hindisharciyeedka hantadhoorka guud ee qaranka oo labada aqal wada ansixiyeen haddana loo gudbiyey xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si uu ugu meelmariyo heer madaxweyne iyo sharciyeedka howlgebka iyo dhiiritirka shaqaalaha rayidka ee dowladda oo asna golahu ansixiyey loona gudbiyey agabka sare si waajibaadkoodii dastuuriga ugu gutaan ilbaanadii sharafta leh kalfadhigii saddexaad maxaa loo qabsoomay kalfadhigii saddexaad ilbaanada sharafta leh baad ogtihiin waxaan runtii kalfadhigii labaad wixii aan soo qabannay arrin oo aad iyo aad raqoorka la jiriyey oo muhiim ah oo waxay ahayd guuli weligeed la dhihi karo golayaasha xalfadh intaan samaynin yaan soo samaynay kalfadhigan saddexaad shaqooyin muhiim ah ayaan qabannay laakiin eh, intii kalfadhigii labaad noo qabsoomay waa ka hoosayeen xaqiiqdii intii aan ku gudi jirnay kalfadhigan saddexaad ee maanta inoo xidhmaya golaha shacabka waxaa soo gaaray hindisharciyeedyo badan oo muhiimid gaara u leh dowladnimada waxaa alla mahadiis ah intooda badan uu golaha go'aan ka gaaray qaarna loo diray xafiiska madaxweynaha iyo kuwo loo diray golaha aqalka sare si dhankooda ay ugu gutaan waajibaadka ugu aadan iyo kuwo horyaala oo ku jira akhriimaha kala duwan intii sharciyeedada waxay kal yihiin shuruucda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saxiixay waad og tihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalfadhigaan intii sharciyeedkaan u gudbiinay oo saxiixay keliya waa kordhoogashada miisaanid sannaedka taas bisa ah madaxweynaha saxiixay ayaa u gudbtay laba shuruudaha madaxweynaha loo gudbiyey ee sugaya saxiixa madaxweyne inti sharciyeedka hankadhoorka guud ee qaranka saddex shuruudaha loo gudbiyey golaha aqalka sare ee golaheena ka gudbay hinti sharciyeedka howlgebka iyo liirtirka shaqaalaha rayidka ee dowladda waxaan kale maanta ku guulaysanay oo markii hore ku jiray shuruucda ayagan maaragtay howlshooda dhexda noo joogtay ka mid ahaa kii maanta aan ansaxiynay oo ahaa intisariyeedka <clears throat> qaxootiga iyo magangelidoonka kaasna maanta ku guulaysanay ayaan ansaxiynay afar intishariyaadyada sugaya dhinta labaad koow intishariyaadka hay-adda xisaabayaasha soomaaliyeed laba intishariyeedka kaalmo sharciyeedka soomaaliya saddex intishariyeedka hubka soomaaliya iyo afar hindisharciyeedka xuquuqda naafida soomaaliyeed mudane elmar weyne dhammaanadii sharafta leh hindisharciyeedada ayagana sugaya akhrinta koowaad heshiiska asaasidda ciidamada hiiganka ah ee bariga afrika laba heshiiska dhismaha aaga ganacsiga hurta ah ee qaaradda afrika hindisharciyeedka gahootiga maantaan ku guulaysanay xildhibaanada sharafta leh idinku aad iyo aad u mahadsan waxaan rabaa inaan asagana arrintii ugu muhiimsanayday oo kalfadhigaan la filayay waxay ahayd dibugeysta dastuurka qabyada ah inuu golaha ay dhammaystiraan baarlamaanka dhammaystiro sidaad og tihiin luuliya shanteeda golaha waxaa soo guddiga la socodka dib eegista dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay golaha u soo gudbiyeen habraaca loo maraayo ansaxiinta wax bedelka dib uegista dastuurka kulumadii shanaad iyo lixaad ee wadajirka ahaa labada agal ee qabsoomay agoosto ayaa looga dooday habraacasi waxaa hadda gacanta ku hayaa guddiga u xil saaran waxaana ka sugaynaa in nuquulka rasmiga ah waxaan ka sugaynaa in nuquulka rasmiga ah oo lagu soo daray ra'yiga hildhibaanada ay u soo gudbiyeen ay u soo gudbiyaan baarlamaankaasi waajibkiisa ugu guto uguna codeeyo haddii ilaahayna gaarsiiyo markii laisku soo noqdo waxaa kale muhiim ah amniga guud ee dalkeenna maadaama dal burbursan dagaal ku jiro argagixiso shacabka dhibaato ku hays aan joogno waxaa muhiim ah in laga hadlo ayadan amniga guud ee dalka xildhibaanada sharafta leh waxaad og tihiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa si rasmah ugu dhawaaqay wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada deegaano ayaa laga saaray argagixisada waxaa runtii maxadcelin aad noogu mudan aan u mahadcelinaynaa xildhibaanadeena golaha shacabka ka tirsan oo furmaha dagaalka ciidamadeenni iyo shacabweynaha ku garab istaagay ilaa markii degaanada ay ballaawadeen ilaa hadda qaarkood ku maqan yihiin qaarkood intay waajibaadkooda soo gudteen nala joogaan waxaan ugu mahadcelinaynaa dadaalada ay sameeyeen waad ogtihiin yacnii waajibaadka xildhibaanada saaran waxaa ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan matalaadda eh, shacabka soomaaliyeed weeye maantana ummadda soomaaliyeed baahida ugu weyn ay qabto waa inay hesho amni istiqraar kalsooni noloshoodii ayaga oo idna ka baqaynin argagixiso ka baqaynin yacnii deegaanadoodii si xorriyada ugu nooladaan ayaa ugu muhiimsan haddaan maaragtay aniga arrintaas xil iska saarin oo xildhibaanadeennii shacabka soomaaliyeed mabetelahay ciidamadan aan garab istaagin guushaas lama gaarahayo sidaa daraaddeed xildhibaanadaas maxamed ballaaran baan u jeedinaynaa gudoomiyaha golaha shacabka shaqaaden maxamed nuur badoobe ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay waxyaabihii u qabsoomay kalfadhigii saddexaad xubnaha golaha shacabka oo markaa uu soo xiray xili markaa la filayo in baarlamaanku ay markaa fasax galaan weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal dunida waxaa marka laga hadlayaa oo si rasmiga ah loogu dhawaaqay soo bixitaanka taleefanka loo yaqaano iphone fifteen oo isagu markaa lagu dhawaaqay in si rasmiya ah loo soo bandhigay laguna soo bandhigay california oo dalka mareykan ka mid ah waxaa markaa soo saaray kambani laga leeyahay dalka mareykanka kana mid ah kuwa ugu badan marka la eego dhaqaalaha ay haystaan laba dhibic shan iyo toddobaatan trilyan oo lacag ah ayaa la aaminsan yahay marka la eego in lagu qiimeeyey waxsoo saarka kambanigan iyo sidoo kale qiimo ahaanba marka la eego iphonada noocyada kala duwan ee lasoo saaray iyo sidoo kale qiimo ahaan oo isagu markaa lasoo saaray qiimaha la iibinayo iphone fifteenka lou sheegay in la iibin doono lacag markaa u dhexeysa toddoba boqol iyo sagaashan sagaal dolar ilaa kun iyo sagaashan sagaal dolar halka iphone fifteen ka la iibin doono sideed boqol sagaal iyo sagaashan dolar ilaa inta u dhexeysa kun boqol sagaashan sagaal dolar iphone fifteen pro isna waxaa la sheegay kambanigunu sheegay markaa inuu iibin doono lacag gaaraysa sagaal boqol sagaashan iyo sagaal dolar ilaa kun afar boqol sagaashan iyo sagaal dolar iphone fifteen pro max isna waxaa la iibin doonaa lacag u dhexaysa kun boqol sagaashan sagaal dolar ilaa kun shan boqol sagaashan iyo sagaal dolar waana marka la eego lacago kala badan taleefanaduna ay ku kala xiran yihiin iphonada soo saaray ee fifteenku waa mid waxa weeye iphone fifteen keliya mid waxaa layihahdaa iphone fifteen plus halka kan kale layihahdo iphone fifteen pro halka kan u dambeeyna uu yahay nouca ugu qaalisan oo isagu markaa la iibin doono lacag u dhexeysa ilaa dolar ilaa dolar waa nuuca loo yaqaano iphone fifteen pro max waxaa isbedel ku yimid sida la aaminsan yahay marka la eego qiimaha lagu iibiyo oo qiimihii hore loogu soo saari jiray iibintooda marka la eego dhaqaale ahaan dunida iyada oo sida muuqata uu ka qiimo jaban yahay halka ifoonadii hore ay kusoo bixi jireen qiimahaan inkastoo qiimahan uu yahay qiimaha lagu iibin doono sida la aaminsan yahay marka la joogo dalalka reer galbeedka iyo mareykanka iyo dalalka ku xiran balse marka la joogo afrika iyo qeybaha kale qaarkood waxaa la aaminsan yahay inuu ka lacag badan yahay dhaqaale ahaan marka la eego iphonku waa taleefonka la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu lacagta badan ee isagoo inta badan lagu iibiyo dunida iyadoo dadku siyaabo kala duwan ay markaa u xiiseeyaan baraha bulshada ayaana lagu soo bandhigaa inta badan sida nuucyada ifoonadu ay yihiin iyo sidoo kale qof weliba nuuca isagu markaa uu jecel yahay inuu iibsado inkastoo dunidan marka la joogo ama dalalka dunida saddexaad layihaahdo ee dalalka dhaqaalahaan hooseeya aanayba badnayn dadka awoodi kara inay iibsadaan teleefanada nuuca iphone-ka ah waxaana si rasmi a ah haatan u muuqatay in loo soo bandhigay taleefanka nuuca loo yaqaano iphone oo isagu maraya halkii uu markaa heerar kala duwan soo maray weli kulankaad degeysanaysaan keenn ood nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network ha higsan maanta waxay horeetehadalki duulan qadar haleeline ha higsan maanta waxay horeete hadal macaani hana wanaage duni hagaagsan la heli maayeway ruuxi habboonba maruun hallaabo duni hagaagsan la heli maaye hadal macaane hana wanaage Oh, ilaahay shee u hubsa maanta dhibta ihaysodon ihefin inaa hurufinuu hubsa maanta dhibta ihaysod hataniyo dhan إله شيء أعدتني غدلنا إله شيء هذا المعاني حنا وناقي حنا وناقو هذا المعاني haddii aad nabaata hogdheer ku tuurto nafsi habeen dhaxay inaad helaysehataniyo danna ilaa heshee hadal macaane mana macaane hanna walaagee هذا المعاني والمواني dhegeystayi ilaaheshii ee fanaanka cumar dhuule ku luuqeynaya ad maqlayseen waxay dhextarka barnamijka ka heleen heese kale ayaa socda balse markaan waxaad ku dhawaataan xubintii maantoo kale waxaa dunida ka dhacay dhuul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhduna waa saddexi tobanka sebteembar sanadka labada kun saddexiyo waa maalinta laba boqol konton iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol sagaal cisho haddii aa la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii dowladii kumeelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay ayaa ku dhawaaqday inay qaaday bandow muddo dhowr bilood ah saarnaa magaalada muqdisho maantoo kale sanadkii labada kun al-shabaab ayaa ku dhawaaqay inay xireen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaanay maalintaasi digniin u direen shirkadaha diyaaradaha soomaaliya maantoo kalena sanadkii labada kun shir madaxeedkii urur goboleedka igad oo ay ka qayb galeen madaxda dalalka ururkan ku jira ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maantoo kale sanadkii labada kun baarlamaankii xilligaasi ee maamul goboleedka galmudug ayaa kulan ay yeesheen waxa ay ku sheegeen inay xilka ka qaadeen guddoomiyahoodii xilligaasi cali gacal casir inkastoo uu maalintaasi isagu diiday maantaoo kale sanadii labada kun koob labaatankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddi u saaray baarista kiiskii igraan tahliil oo waagaasi aada loo hadal hayay maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun iyo shan boqol hogaamiyeyaashii xilligaasi ee dalka burtuqiiska ayaa markii ugu horeysay doonyo ku tagay magaalada kalkata ee dalka hindiya maantaoo kale sanadkii kun shan boqol afartii ciidamo turki ah oo markab dagaal watay ayaa dib u qabsaday caasimada dalka tunuusiya ee tuniis maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol sideedii tobankii ciidamadii maraykanka ayaa markii ugu horeysay kuwii jarmalka kula dagaalamay gudaha dalka faransiiska maantaoo kalena sanadkii kun sagaal boqol afartankii ciidamo talyaani ah ayaa ku duulay dalka masar maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo shantii dowladii xilligaasi ee dalka iiraan ayaa iskaga baxday dowladihii isbahaysiga ee kasoo horjeeday jarmalka iyo talyaaniga ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal waxaa magaalada oslo ee dalka norway lagu saxiixay heshiiskii nabadda falastiin iyo yuhuuda heshiiska maalintaasi waxaa labada dhinac u saxiixay ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee yuhuudda yidshaag raabin iyo madaxweynihii falastiin yaasir carafaad guud ahaana waageyntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib kugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay luul la socodsiinaysa xubintii maanta gale ka dhacay warbixina kale barnamijka diina egrana maxkamad ku taala dalka bakistan ayaa amartay in la kordhiyo muddada xabsiga lagu sii haynayo ra hore dalkaasi bakistan imran khan laba toddobaad ayaa la kordhiyey xili markaa uu sidaa shaaciyay marka la eego qareenka ra-iisaare hore wadankaasi bakistan master cimraan khan cimraan khan waxa uu sii joogi doonaa xabsiga ilaa lixlabaatanka bisha sebtembar ayuu yiri toddobaatan jirka qareenka u ah ra hore ee wadankaasi bakistan cimraan khan ninka lagu magacaabo naciim xaydar banjoda wuxuu shaaca ka qaaday in go-aanka uu kasoo baxay maxkamad ku taala dalka bakistan oo amartay markaa in lasii kordhiyo muddada xabsiga uu kusii jirayo master khan khan iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka bakistan shaah maxamuud qurayshi ayaa waxaa lagu eedeeyay labaduba inay markaa u muuqdeen kuwa ku xadgudbay sirta qaranka dalka bakistan iyo arrimo kale oo musuq maasuq la xiriira oo lagu soo eedeeyay sida ay sheegtay baaris ay soo saartay hay-adda lagu magacaabo federal investigation agency v f i a waxaana khan lagu eedeeyay in isagu markaa uu sidoo kale waxyaabo hantida dalka ka mid ahaa oo gifti ahaa uu iibsaday uu dhaqaalo ka sameeyey inkastoo eedeynta uu beeniyey oo uu aaminsan yahay master khan inay kulug leeyihiin eedeynta loo jeediyay dalalka reer galbeedka oo iyagu markaa u muuqda kuwa mar waliba daba socda xitaa haddii ay xafiiska ka tuureen master khan bishii abriil sanadii hore dhinaca kalena libiya waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duufaanada iyo dabeelaha ku dhuftay wadankaasi libiya daadad soo rogmadeen sidoo kale iyo badda mediteraneanka deegaanada u dhow ayaa saameyn xoog leh ku yeesheen daadadkaasi deerna halka loo yaqaano oo ah deegaanada ay aadka u saameeyeen marka la eego duufaanadan waxaase ay sababtay dhimasho gaaraysa ilaa lix kun oo ruux iyadoo tirada dhimashadana laga yaaba inay sii korodho maadaama kooxaha gurmadku ay dadaallo wadaan tiradu waxaa la aaminsanya in intaa kasii badan karto aad ayayna u badan tahay saameynta ka dhalatay duufaanta iyo sidoo kale daadadka ku rugmaday halka loo yaqaano derna hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee magaceeda lasoo gaabiyo i o ayaa shaaca ka qaaday in in ka badan soddon kun oo ruux ay ku barakaceen duufaanada iyo dabeelaha ku dhuftay dalka libiya ayna u baahan yihiin markaa gurmad bini-aadantinimo ugu dambeyntiina majalada lagu magacaabo world metres waxay soo saartay warbixin ay ku sheegayso in marka tirada marka la eego waxa sidoo kale sheegtay hay-adan markaa wax ka qortay arrimahan in soomaaliya ay ka tageen dad ka badan soddon kun oo ruux kuwaasi oo tahriib iyo meel kaleba uga baxay soomaaliya baaxadda dhulka soomaaliya waxay ku sheegtay warbixintan kilomitr laba jibaaran waxaana sheegeen in markaa laba kilomitr ay ku nool yihiin sideed labaatankii qofba waana warbixin ay soo saartay hay-adda lagu magacaabo worl metres markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa la yidhi danihiisa aadmigu mar buu dabamareeyaaye dabacuna cadowgii faraa inuu la daaqaaye dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jiraae tilmaantiya mahmaah loo daliishado dab ninkii hayaa la layidhi kaama sugadaaye isaguu damqaa oo naftii daadi leeda war horaa waxaa loo yidhi dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo war waxaa kaloo la yidhi maxay dantu ciishe wiilo dulqaadiyo deeq lahaayo dadkuna dooqon moodaya warnameo adduunyo dabagadoon yahana daashati doga furnay doga guursani dubidubuka doorini deenga deenka gudni dabka gaadaneena la dugsada miyaalaan odowga iskudulayneen warmadayo warmahaysida shirkii siyaasiyiinta koonfur galbeed saddex maalin nairobi ugu socday qodobo badanaa ka soo baxay laakiin waxaa u darnaad markay dhaheen koonfur galbeed al-shabaab lagama xurayn kara ilaa doorasho laga qabanayo warhaan iyo adoontiya magorane dabkule ardiirsiku weydiyeen waar faysal cali waraabama ma maqlay arrinkan dhegii dhafaar wal iska dheegay gaasreeda kokooyi warya warmadayo takanadaada maanay dhammaan war madaxweynaha koonfur galbeed lafti gareen shabaab fiiraa ku filan waa kii lahaaye ma la taaban laha meelahaa yimid warbawa siyaasiyiinta nairobi ku shiray eh. maxay garow ugu jiri waayeen horta miyaan la ogayn eh. dagaalka shabaab maahana dukaan kaloo furun inuusan jirin dalka dhankalaad u socotaani ay wax maqal soloma oran aryaadhaha doorashadii maamul goboleedyada horta waa la joogaa oo xataa muddadii madaxweyne xasan shiikh u kordhiya waa dhammaatay laakiin beriga aniga waxaa ila quman eh. inta ay dadqalatadu dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan cad looma dhamma mayno yaa dalka inaan diifaacanon dibudhisna la doonaya dalka inaan diifaacanon dibudhisna la doonaya horta waxaa la yidhi xoolo dugaag la xarooday dawa looma raadiyo warbow axmed oo dowladda s c hogaamiyena waad doorteen wasiiradiina waa la magacaabay war bashiirow dowladda hiiraan state madaxweynaheedu wuxuu yidhi arrimihii siyaasadda dib aan iskaga dhignay dagaalkaanan galnay marka bow sida garaadkani dagaalka gala ma yidhi haddee war qalbigaan uu tulo muujinaynaa buu yidhi war gabdha mujaahidiin oo nuur dugla jooga waxay dhaheen ma la isku raaca raajarkood risaasta aan rafiiqsanne damdamna waa ka siiyeen waar ma goor jacadday joogayn waaqlowba goobtaasaa miyir kugu dambaysay war kalemaanay war ma haysaane gobolka gado waad ogeydeen xagga siyaasadda inuu xasiloonaa waayadan war barhiraale weli wuxuu fadhiyaa beled xaawo war warka hanaga dhexgelinina diyaaradaha kenya duqeeyey ceelcadde waxaana la sheegay dad shacaba inay guryahoodii ku duqeeyeen masaajidkii magaalada xitaa duqayntu gaadhay markaa kenyaatigu mawjeeddo gaaray leeyihiin mise warbixin qaladee la siiyey maxaa shacabka ku diray war kenyaatiga wiilishooba madii awlaadeen gaalaka durdiri leera garandhabuurintan fooftiyairjiren warba way kenyaati gaala laynmaya waa soomaali baa lagu yidhi war makiya somalilan aqoonsasaadna leedahay war ceelgaras ayaan dhaweyd waxaa ka dhacday amiir meel ku shiraya intee la duqeeyey qaar ka intay carreen shacab u galeen ay dadka hor uula joogi waayeen eexay eh, u naqdeen war warka hanaga dhex gelinina kenya waa tii horena looga iyadoo shirkadda hormuud iyo taawarra duminaysee siday wax ka yihiin dalgacalow xaadisu wareeriha waxaa la yidhi ninka kuudan la beertaada bawdkeeda qora ka jabsadaa walikaleearaylankibilaaydaafadaw boojalaa duhur eedbiraysade war daandaansigaaga qofkii raba dooradaad iga ceshuu ku yidhaahdaa warbow maadan maqal miyaa ninkii doonaya inay ku kartarraysto kabta faygeedu iskaga kaa taagaa war kenya lafteeda khawaariijtu dhib ku hayaane inay iska difacda looma diidanay rayidka ha nabadgeliso war amiir dhiig islaam badan qaboo dhib iyo hoog ka dheeraada shacabka uu cidhkaa looga soo dhiciye war hay nabasuud waxay sheegtay toddobaadkan gudihiisa toban amiir in la dilay maantana gobolka baay waxaa lagu dilay ninkii dhammaayo meelid u qaabilsanaa al-shabaab shabaab goofguduudna waxaa iska soo dhiibay amiir qaybta qaraxyada ka tirsanaa war ma inuu isqarxiyey ku qoreenoo markaasu ka soo fakada warbow maciyaalkii baa idlaaday markay amiirkii ku qoreen isqarxinta aryaadhaha kaa billaaday radihee waa la laayaa atoorihii intou roogsa rabaa war filinkan horarka ah. atoorihiis wuxuu ahaa atooro kalena ma laha war allaha kaa cafiya axmed diiriyana muxuu yahay warboowakaasi waa xanuunsan yaho suni kursiga kaydka u fadhiya war toban milyanoo madax furashaa ah maraykanku dul saaray nin xanuunsana awalma u war madaxweynihii hore cabdiqaasim salaad xasan war ma somalilan buu ka degey matuutuu xidhay ma mar kale u yidhi ceelna uma qodna cidna uma maqna war mar kale soomaalidu aa ii dardaarhanjeediyey aryaadhaha haddaad i diiddeen midaan idin soo idinsoo socda ma yidhi war warka waad la waalataana madaxweyne cabdiqaasim waa samadoone wuxuu yidhi madaxweynaha dadaalku wadaha la garab istaago hana loogu hiiliyo dagaalku waa xornimadoone laakiin weli odaygu khawaarijtaad bini'aadan buu u maleeyaayo wuxuu kula teliyey dowladdiiyo dadkiinna wadahadal la gala dagaalkana joojiya ilaa waa muslimiin waxaad laynaysiine war madaxweyne kastoo xilka lagu guuleysto haduu ducoyda daaran la fadhin lahaa sida cabdiqaasin layskuma wareereenba wardayriyaalekahan somalilan wuu la dardaarmay war kalemaanay war mahaysiina waxaa toogasho lagu xukumay taliyihii nabad sugudda deegaanka buufo bacaada shabeellada hoose ninkii dilay laakiin waxaan aad ula xanuunsaday ninkaa waraysikiisa oon dhagaystay wuxuu leeyahay horta taliyaha gurigiisaan ku noolaa xaaskiisaana eedda ii kadibna mootuu ii gaday oo anjaxda ku soo qaadi jiray shabaab baana i xirtay meeshaan ku xirraaya inta la duqeeyaan ka soo fakado ka soo cararay kadibna telefoon markayga haysteena waa ila soo xariireen labaatan doolarna waa ii soo tuureen taliyaha dilayna ay dheheen tamiina ii dhiibeen anuguna baabuurkaan u dhexgeliyey marka waxaan la yaabanahay meelaha ay dadka uga soo dusayaan sida ibliiskii war wuxuu waa dhiqle war macalxiilka casaba waa kii yidhi jenaraalku adeerkay buu ahaa gurigiisana inta tagaan waxaan rababa ka cuni jiray marka layxidhana isaga i soo dayn jiray laakiin aakhirkii baan ku soo kala wareegay war digtoo kornee falaxba waa kii yidhi odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta saamaynta la xidhiira jaallo la'ah sababtoo ah markii la ixiray inay isoo daayaanaan rabay kii la diliyana dad kalean u isticmaali jiray war wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdishakuur xasan faarax gabar uu adeer u ah jaamacadda ka bixin jiray ayaa istaafkiisa mar kasta ay baari jireenaa la yidhi kadibna iyadoo oynays intay wasiirka u tagtay tiri maalin kasta waa dib dibdiba looma baari karo ayuu amraha la yidhi kadibna gurigiisa waxay ku samaysay waa la ogaa war wax horaad ka hadda u dambaysay taliyihii nabad sugidda doolow xaaskiisa looma dhaafin baa la yidhi markaa cid kastoo soomaaliya anu waxaan kula talin lahaa qofna ha aaminin war xogahyadii guud ee hore qaramada midooda koofi anaan bug uu qoray wuxuu ku sheegay ka heerka cabsida argagixisadu waxay gaari doontaa inay ninka iyo xaaskiisu is aamini waayaanay laba guri kala seexdaan haddana shaki waaba laysla dhaafo waatan laysqalayaa aryadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi duurjoogsidii duugaagoho dadka cune laadaysama duurjoogsidii duugaagoho dadka xubintii kalmaad maqlayseen guudahaan waan intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen ka eran gabagabada barnamijka waxaan kaga tegaya heesta guuleysamo ay ku luuqeeyaan fanaaniinta maxamed sulebaan tubaaci faaduun cabdulahi kaahin maandeeqta barnaamijkan lamid kulmi doono nabadgelyo garashii wanaag gudubtay gacaalkiyo xigaal guysay garashiyo wanaag gudubtay gacal iyo xigaal goysay gedkii jacaylka gunti baad ka tagtay gurya samaalahaayo geesiruuna lahaayo gurya samaalahaayo geesiruuna lahaayo qabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba reaanu safgaradka noqone safgaradka noqone qabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba reaanu safgaradka noqone safgaradka noqone shanbiro garabsate sida caari laganay qurxante galow iyo shanbiro garabsate sida caari laganay qurxante ananku garabaynhaa karikahay xubane qabaynahaa karkahay qabanburwacaan lahayo gadan rabo alahay كفهايو تستمر وكيسي نفتستمر وكيسي قاعدي ما يسدي وحقولا تقول دينك الجنب ستهايو تستمر وكيسي نفتستمر وكيسي Thank you gubtoo jacayl igud furtee daraadaaha oh, buuhayo gargar wacan allahaayow gamca furan allahaayo gargar wacan allahaayo gamca furan allahaayo qabsan maaye waxaan go'aanayaa inaqaba gayaanu safaradda noqone safaradda noqone qabsan maaye waxaan go'aanayaa inaqaba safaradda noqone safaradda noqone galofiyo halgudhan gogosheeguluuman xiro soo gashe galofiyo halgudhan gogoshe wadanto kalgacal qooni ku xidhe ku xidhneyn تتهاير تستمر وكيفين تستمر بهنسان قاعدي ما يسدي وحقولا تقول دينا تقف ستهاير تستمر وكيفين